بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وأما العام عامك وأما العام عامك فهو إسقى عامك إهما عم واك عمما shay-ayni laba shay ka camimo weeye iyo fasaacidan wax ka sii badan min qowlika qowlkaaga ayuu ka ahaaday camamtu waxaan ku camimay zaydan zayd iyo wa camran camarba bilcadaa'i waxbixintii wa camamtu waxaa kaloon camimay jamiica annaasi dadka oo dhan ayaan bilcadaa'i waxbixin ku camimay wa alfaaduhu cumuumka alfaadiisu arbacatun afar weeye afar lafdi ayaa cumuum keena alismu ismiga alwaaxidu keliya almucarafu ee lagu macrifeeyo bilalifi walaam al lagu macrifeeyo wasmuljamci iyo ismuljamaca almucarafu lagu macrifeeyo bilaami laam lagu macrifeeyo walasmaau asmaada almubhamatu mubhamka ah ka man oo kaleba weeye oo fii man yacqiluka caqliga le ah wamaa oo kaleba weeye oo fii maa kii dhexdiisa laa yacqilu aan caqliga lahayn ah wa ayun iyo lafdiga ayun oo fil jamiici dhammaantood ama gebi ahaantood ah wa ayna weeyi oo fil makaani makaanka iyo meesha ah wa mataa weeyi oo fi zamaani zamaanka dhexdiisa ah wamaa weeyi oo fil istifhaami istifhaamka dhexdiisa ah iyo waljazaa'i jazaha iyo wagayrihi gayrkii walaa weeyi oo fi nakiraati nakirooyinka dhexdooda ah ka qowlika qowlkaagoo kaleba weeyi laa rajula wax ninihi fi daari daarta kuma sugna waalcumuumu cumuumkuna waa min sifaati nudqi hadalka iyo nudqiga tilmaamo uu leeyuhu ku tilmaaman yahay walaa tajuusu ma banaana dacwo lcumuumi cumuum sheegashadiisu fii gayrihi kayrkii oo min alficli ficil ah wamaa yejri iyo ka dareeraya ama soconaya majraahu meeshiisa culimo waxaynu u baahannahay bal hadda u fiirsada alfaad lcumuum wax cumuum la yidhaha baa cumuumku kow waa min cawaarid اlalfaad ba la yidhaha min cawaarid الnudqi ama min cawaarid اlalfaad min cawaarid اlalfaad ama min sifaati اlalfaad ama min sifaati الnudqi horta cumuumka lafdigaa iskale sheekeenu wuxuu cumuumka wuxuu sheegay markuu amarka iyo nahyiga ka soo baxay amarkii iyo nahyigii markuu ka soo baxay ayuu caamkii yidhi ansharxo talow caamka maxaa amarka iyo nahyiga loogu xijisiiyey ujeeddaa ka dambaysa iyo qasad buu sheikhu ugu xijisiiyey caamka amarka iyo nahyiga ujeeddada uu ka wataa waxa weeye caamkani caamkan aynu halkan hadda ku sheegnay amarka iyo nahyiga dabadood waxaa dhici karta amarku inuu caam yahay amar caama muuna jirin waxaa dhici karta nahyigu inuu caam yahay waxaa dhici karta amarku inuu khaas yahay waxaa dhici karta nahyigu inuu khaas yahay waxaa lagama maarmaana marka aan nusuusta iyo adilada ka hadlayno adilada markaan ka hadlayno qaabka loo daliishanayo haddaba amarka iyo nahyiga inaad kala barato kuwa caamka ah iyo kuwa aan caamka ahayn waxaa la idhaha nakiratun fii siyaaqi lihbaat ma ba mise maaha caam nakiratun fii siyaaqi lihbaat maaha caam haddaan idhaahdo akramtu rajulan ma nin kaste waan sharfiyeyba horta akramtu rajulan bal u fiirso macnaheegu waa maxay rajulantaa ereygaa rajulan ihi macaan baayo nin kaste waan sharfiyey baan u qaataa maxay noqonaysaa akramtu rajulan waa nakira fii siyaaqi lihbaat cumuum ma aha caam ma aha nin kaste waan sharfiyey ma aha akramtu rajulan markaan idhaa haddaba eeg waxaad ogaatay aayadda qur'aanka ee rabbi uu ku leeyahay faqtulu lmushrikiin faqtulu lmushrikiin aayaddaa qur-aanka ee rabbi uu faqtulu lmushrikiina ku yidhi maxay kula tahay faqtulu lmushrikiin ma caambaa mise waa khaas faqtulu lmushrikiin ma caambaa mise waa khaas ya war waa wa waa caam oo waxaad dilaysaa qof kaste oo mushrig ah ilaahay u shariig yeelay wixii laga soo istinoodo ee istithna loo heli karo ee waxyaabaha qaar loo heli karo ama mucaahad laga dhigi karo ama dhimi laga waxyaa istithna geli karaa waa halkooga laakiin faqtulu lmushrikiin aayadaasi waxay ka dhigan tahay oo kale kumaan kumnin dila bay ka dhigan tahay oo kale ka badanba waxay ka dhigan tahay faktul mushrikiin faktul hada mushrik faktul hada mushrik faktul hada mushrik faktul hada mushrik faktul hada mushrik yaa koobi karayaba markaa faktul mushrikiin miyaa la koobi karaya lama koobi karayo waxaynu ognahay xadiidkii nebiga ayaa si toosa faktul mushrikiin u sharxaya xadiidkii rasuulka sala alayhi wasalam uu rasuulku lahaa waxaa lay amray an uqaatila muxuu xadiidkii muxuu ahaa أن أقاتل الناس حتى يشهدوا هيك هذا أفيرسو وحالا يا أمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا هذا أهل كتابكم كم يجيران هالكعة حديث كاسي أهل كتابكم مش يجيو sababtu waxa weeye eeg umirtu an uqaatila annaasa markuu rasuulku leeyahay sala allahu alay wasalam waa mushriga oo kale iyo dadka aan kitaab lahayn in ahlu kitaab ahayn weeye xataa yashhadu waayo qofku hadduu mushrig yuuna ahlu kitaab ahayn dee xalkiisu waa inuu islaamo ama dagaalka ogaado wax udhexeeyase maaha haddii laakiin qofku uu ahlu kitaab yahay ka waran ahlu kitaab hadduu noqdo oo dad ilaahay kitaab usoo dejiyey uu yahay yuhuud oo kale ama nasaaro oo kale hadduu ya kuwa ahlu kitaabka ah see loola tacaamulaya aayadda suuratu tawbe ku jirta ayaa inoo sheegtay ma aayaddaasi waxayna leedahay la dagaalama xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun iyagu waa waa waad ogtahay waa saddex khiyaar bay haystaan way ka way ka khiyaar badan yihiin kuwa kale ee gaalka ahlu kitaabka waxa la odhan islaam oo muslim iska noqo aad badbaadide waxaa la odhanayaa dagaal haynoo dhexeeyo oo aan dagaalano oo cadowis yaqaana aynu noqono waa qodob saddex labaad waxaa la odhanayaa lacag yar iska bixiyo sida muslimiinta loo difaacaha lagu difaaco cashuur yar baa laga qaadaya waxa wey waa waa jizya laga qaadaya iyo gibir kolka eg jizyada xataa yucdu jizyata can yadin wahum saakiruun taasay culimo badani qaateen inayna mushrikiintu lahayn oo xadiidkana mushrikiinta sheegaya umirtu an uqaatila naasa xataa yashhadu ilan xadiidku jizye ma sheegine xataa yashhadu waa mushrikiinta alkii dariiqii mucaamaladii mushrikiinta weeye xataa yashhadu mucaamalat lmushrikiin waa xadiidkaasaa ku taagan mucaamalatu ahlilkitaabna waxa eg iyaga qitaalka iyo iyo iyo iyo shahaadada waxa udhaxeeya oo ay qaadan karaan jizyay qaadan karaan jizyo iyo gibir bay qaadan karaan haddaba faktulmushrikiin waa lafdi caama caama caama oo runtii aan soo koobmaynin wuxuu ka sheegayo oo dhani wa ama alcaamu caamkii alfaada sheekha dalaalatulalfaad buu inoo bilaabay oo dee fanigan usuulka wuxuu ka hadlaabaynu nidhi dalaalatulalfaad hadduuna ardaygu dalaalatul alfaad garanaynin nusuusta garan maayo dalaaladeeda usuulkana ma yaqaan dalaalaةalfaad waxa weeye aayaddan waa inaad garataa dalaaladeedii macnaheegii waa inaad garataa aayadani waxay sheegaysa waa inaad garan kartaa lafdigani lafdi caama inuu yahay lafdigani lafdi khaasa inuu yahay lafdigani eg manduuqi xukunkani manduuq mafhuum waxa uu noqon dalaalaةalfaad in ardaygu uu barto oo loo sharxaa waa lagama maarmaan cumuumka halkaasaynu kala nimid khusuuska halkaasaynu kala kala imanaynaa kolkaa lafdi caam ah wa ama alcaamu caamkii فهو isagu maaka weeyaan maadaasi lafdi bay ku dhacaysaa ilan caamka waxa la qaatay inuu yahay min cawaarid alfaadhi fahuwa isagu maa lafdiga weeyi cama camima shay-ayni laba shay iyo fasaacidan wax ka sii badan caam waxaa loo yaqaanaa ma cama shay-ayni fasaacidan laba shay iyo wax ka badan shaygu inuu qaato ayuu caam ku noqonayaa laba shay iyo wax ka badan ereyga shay ah macnaha luqawiga abaa looga jeedaa waa maa yasixu an yuclama wax la ogaan karo in la ogaadaa shayga ay ansaxaysaa shay loo yaqaanaa ama ha jiro ama yuna jirin kolka shay haddaba markaynu leenahay shay laba shay wixii qaadan kara ama camimi kara ayaa caam ah iyo wax ka sii badan maxaa inaga hadhay haddaba waxa inaga hadhay halkaa waxa inaga hadhay oo alfaadeeni sidaynu arkayno ka baxsan oo caam a noqonaynin shayga hal shay oo qura hal shay oo qura qaadanaya wa ama alcaamu caamkii fa huwa caamku maaka weeyaan cama camimay shay-ayni laba shay iyo fasaacidan wax ka sii badan laba shay iyo wax ka sii badan ayuu camimayaa min qowlika qowlkaaga ayuu ka ahaaday aad ku qowshay camamtu zaydan zayd baan ku camimay iyo wa camran camar baan ku camimay bilcadaa'i waxbixinta waxaad odhanaysaa camamtu zaydan wa camran bilcadaa waa caam haddaba lafdigaana waxaa laga soo qaatay oo ma'khadkiisu uu yahay camamtu zaydan wa camran bilcadaa iyo wa camamtu jamiica naasi dadkoo dhan baan ku camimay bilcadaa'i waxbixintii baan dadkoo dhan wada gaadhsiiyey culimmadu waxay idhaahdeen nakirada fii siyaaqi lisbaat haddaba kuma jirto alfaad sida asmaaulcadadkuba una ugu jirin alfaadulcumuum sababtuna waa licadami shumuul cumuumka shumuulkiibaan jirin oo waxbayna koobsanaynin wax koobsan karayaan baa la yidhaahdaa oo waxbayna soo koobsan karayn haddaba aayadda ama xadiidka marka si caam a ah loo soo dhigo waxa dhici kara baa la leeyahay in cumuumku uu shamlisan karo ama koobsan karo asuwar annaadira iyo wa suwar hayri labadaba waa laga hadlay oo culimadu way ka hadleen talow cumuumku aswar anaadira miyuu koobsadaa mise ma koobsado cumuumku aswar anaadira baa jira wax loo yaqaan cumuumka lafdigu ma keenaya aswar anaadira mase keenaya aswar hayr lmaqsuuda mise ma keenayo maxaan uga jeedaa taa aswar anaadira iyo aswar hayr lmaqsuuda maxaan uga jeedaa waxaa kuusii caddayni xadiidka abi daawuudka uu soo saaray ee rasuulku uu ku leeyahay markaa la eegaya waxyaabihii musaabaqooyinka laa sabqa ilaa fii khufin ow xaafirin ow naslin laa sabqa marka la tartamayo laguma tartami karo laguma kala badin karo ilaa wixii khuf waa khufle mooyaane khuf khufka waxaa loo yaqaana cagta geela oo kale cagtaa ballaadhan soo maadan arag ee dhulka wada dhigamaysa wixii cagtaa ballaadhan le ayaa la odhanaya ha lagu tartamo ow xaafirin ama qoob wixii le qoob sidii maalan fardihii oo kale ha lagu tartamo ow naslin ama wixii nasli iyo afle af isla wixii nasli ha lagu tartamo nasli oo de ha lagu tartamo waa lagu tartama waxbaa lagu kala e, jecli baa lagu kala samaysan karaa ow nasli saddexdaa qodob haddaba lagu tartamaa waa af waa sidii seeftii oo kale warankii oo kale xabadii oo wax nasli leh oo lagu tartamayo marka haddaba xadiidka intaa waa lagu tartami karaa lagu yidhi waxa su-aal ah asuwar anaadira maroodiga ka warrama haddaynu nidhaahno maroodi baan soo kaxaysanayna ilan xadiidku wuxuu ka warramayaa halkiisay ka degdegi mayne meelihiisaan ku arki doonaaye wuxuu ka warramayaa guruubadan tartama ee ama lacag kala qaadanaya ama kala badinaya ama tartankan sida kubadda oo kale loo tartamayo muxuu sharcigu ka qabaabay ka dhigan tahay haddaba qaabka loo tartamayo ayaa ayuu xadiidku sheegayay waxaa musaabaqada lagu samaynayo ama sabqiga lagu samaynayo waa wixii qoob leh iyo wixii khuf lacagtaa weyn oo kale iyo wixii af leh ha lagu tarta waa wax faa'iido leh baa loo jeedaa markaa macaanida waxaas oo dhan faa'iido ahaan baa loo isticmaalaa waxna waa la tababaraa waxna waa lagu tababartaa waxaynu uga jeednaa markaa haddaba asuwar anaadira waa maroodiga haddaad maroodi iska hella ka warrama oo laba maroodi intaan kaxaysana la yidhaha lagu tartama labadan maroodi dee fii khufin buu soo gelayaa haddaba cumuumka fii khufin ku jiraa ma shamlinayaabaa la leeyahay cumuumkaasi khufka asuura anaadira ma shamlinaya mise ma shamlinayo raga badan baa yidhi wuu shamlinaya oo cumuumku wuu shamlinaya aswar anaadira waxa looga yaqaan loo yaqaan ha shamliyo cumuumku ayay yidhaahdeen ilan maroodiga waa la tababaraa isaga laftiisa be ciidankii abraha uu watay ee kacbada ku duulay maroodigii maxamuud loo odhan jiray soo garan maayo dee uu watay maroodi magaciisa maxamuud ay u bixiyeen buu watay bay la yidhaahdaa waa halkan wuxuu fadhiistay waadi lmuxasar mina iyo barta soomaalidu degto meel u dhow aan waxbaba ka xigin buu fadhiista halka soomaalida la dejiyo wa ama alcaamu caamkii fa huwa caamku maaka weeyaan cama camima ama cama camimay shay laba shay iyo fasaacidan wax ka sii badan haddaba nahyigii inta nahyi la sheego ayaa laba shay iyo wax ka badanu nahyigii keensanaya min qawlika hadalkaaga ayuu ka ahaaday ad ku qawshay camamtu waxaan camimay zaydan zayd iyo wa camran camar baan wada gaadhsiiyey bilcadaa'i waxbixintii wa camamtu waxaa kaloon camimay oon wada gaadhsiiyey jamiica naasi dadka oo dhan ayaan bilcadaa'i waxbixintii wada gaadhsiiyey alfaad baa jirta culima cumuumka lagu garto alfaadulcumuum baa jirta haddaba inta markaan leenahay naskani waa caam ama aayaddani waa caam ama xadiidkani waa caam alfaad alfaadulcumuum aynu odhanayno oo lagama maarmaan ah wa alfaaduhu cumuumka alfaadiisu arbacatun waa afar afar lafdi ayaa loo yaqaanaa alfaad اlcumuum alismu waa ismiga alwaaxidu mufradka ah almucarafu ee lagu macrifeeyo bilalifi walaam al ismi mufrad ah oo al lagu macrifeeyey waa min alfaad اlcumuum baa la yidhaahdaa min alfaad اlcumuum ashaasi waa al alistigraaqiya waxaa lagu gartaa ashaa haddaba lagu macrifeeye istiqraaqiyada ah kulli baa wakiil ka noqota ereyga kulli baa wakiil ka noqota ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi baleeg hadda lafdi cumuumi uu ku jiro ina alinsaana lafii khusrin ereyga alinsaan saw mufrad maaha maxaa ku jira alinsaan al baa ku jirta saw ma aha ashaasi waa waa istiqraaqiya oo kulli baa halkayga degi karta waxaad odhan kartaa ina kula insaanin lafii khusrin ina kula insaani lafii khusrin kolka alinsaan hadda waa lafdi caama inuu caam yahay waxaan ku garanayaa waxaa looga jeedaa ina alinsaanada hebelkan iyo hebelkan iyo hebelkan iyo insaankan ilaahay sheegayo qof aan ahayn oo meesha joogaaba inaguma jiro qof kastowba ina alinsaana alinsaankaa alla sheegay baa tahay qof halkaa fadhiyo oo odhanaya aayadda anuu kuma jiro ma jiro qof kasta aayadda uu ku jiraa ina alinsaana insaanka oo dhan ama intaynin masaajka joogta aan noqono gebigeenaba ama inta wadanka ku nooloo dhan aynu noqono ama inta saac waktigan aan joogno sanawaadkan aan joogno nool ha noqdaan ama wixii inaga horeeyo dhan ha noqdaan ama waxa ilaa qiyaamada iman doona ha noqdaan wax alla si alla si laynoo kala qaaday haba yaraatee ma jirto innal insaana insaanka oo dhani la fii khusrin khasaaruu bartanka ugu jiraa waxaa lagu ogaaday in gaal islaamba aayaddaa ay ku jiraan innal insaan insaankaa gaal iyo ay ku jiraan ilaahay wuxuu ka saaray muslimiinta qaar ka mida oo wuxuu yidhi ila aladiina aamanuu kuwa iimaan kali haddayna ku jirin dee ila aladiina aamanuu istinaani muxuu noqon lahaa istinaani wuxuu kutusayaa ila aladiina aamanuu la yidhi insaankii hore inuu gaal ku iimaanle iyo kuaan iimaan lahaynba inuu wada koobayey ina alinsaana insaan oo dhani la fii khusrin khasaaruu bartanka ugu jiraa hadda uu khasaaray laguma odhan waxaad moodaysaa ina alinsaana khaasirun in la yidhi insaanku uu khasaaray lama odhan eeg la fii khusrin fii baa la isticmaalay inadii xarfu tawkiidkayd baa la isticmaalay laamki khabaru ina geli jiray baa la isticmaalay waxa weeye waxay ka dhigan tahay waxa la sawiray bad yaroo gebigeeguba khasaare ka samaysan oo adiguna bartamaheega aad dhex dabaalanayso oo biyaha aad ku hafanaysid khasaaraad ku hafanaysaa mararka qaar khasaara dhinacaad eegtaba khasaara kaa xiga xagga sare khasaara kaa xiga xagga hoose khasaara kaa xiga midigta khasaara kaa xiga bidixda khasaara kaa xiga xagga hore khasaara kaa xiga xagga dambe eeg waa adigu fi fi halkeed halkeed khasaaraha kaga sugan tahay ma daraf baad kaga sugan tahay mise waad arkaysa kuu muuqda mise barhtamahaad ugu jirtaa ina alinsaana insaanka oo dhaniba la fii khusrin khasaare ayuu bartamaha ugu jiraa ilaahay intaa uu ka soo reebay mu ka soo reebay ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu iimaanka lahaa ee ku sifoobay sifaadkaa soo socdee dambe ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat waad aragtaa inta la soo reebay haddaba istisnahaasi suurtagal ma noqdeen oo lama soo reeben kuwa iimaan kale camalka wanaagsan hadduuna insaanka hore una shamcinaynin ama una koobsanaynin suurtagal ma ahaateen in lasoo reebaa o alfaadulcumuumku waa mufrad al lagu daray sida ina alinsaana lafii khusrin oo kale aynu nidhi wasmuljamci waa ismuljamca almucarafu lagu macrifeeyo bilaami laam lagu macrifeeyo sheekeenani wuxuu qaatay ereyga wax macrifeeyaa inuu laam yahay qolana waxay odhan jireen albaa wax macrifaysa wasmuljamci almucaraf bilaam hadda isla hadalkan hadalka ka horreeyey bilalifi walaam buu soo yidhi hadalkeennii hore muxuu lahaa bilalifi walaam kanna muxuu yidhi wasmuljamci almucaraf bial ama bilalifi walaam inuu yidhahda bilaam qura ayuu yidhi ismuljamaca haddii al lagu daro oo ereygu isagoo ismuljamac ah al aynu ku tacriifinno isna wuxuu noqonayaa markaa alfaada cumuumka keenta ayuu noqonayaa ismuljamaca waxaa loo yaqaanaa maa laysa lahu mufradu min lafdihi waxa mufrad ay isku lafdi yihiinba aan lahayn ayaa la odhanayaa waa ismuljamac waxaan loo kala qaadaynin haddaba culimo ismuljamac jamciya inuu yahay ismuljamac jamciya waa suurtagal inuu yahay ismuljamac jamciya ismuljinsi jamciya inuu yahay sida qad aflaxa almu'minuun almu'minuun ismigu waa jamac midda kale inuu yahay jamc mudakaru saalim iyo inuu yahay jamcu taksiir iyo inuu yahay ismuljinsi jamciya looma kala saarayo waxaa qaybtuu dooniba ha noqdo culimo waxaa jira qad aflaxa almu'minuun ilaahay markuu yidhi mu'miniintu way liibaaneen ama way guulaysteen almu'minuun ma laga yaabaa inay tahay mu'miniintii nebi maxamed la noolayd qad aflaxa almu'minuun mu'miniintii nabi maxamed la noolayd ee uxud iyo beder iyo maxaanku idhahdaa galay dagaalada alayle way guuleysteen man oo kuwaasoo qura ka dhigna mise waxa weeye ilaa qiyaamada kuwa iman doona ee mu'miniinta ah ayay aayaddaasi tilmaamaysaa ya ilaa qiyaamada hebel ma ku jiraayo hebel ma ku jira dee darag iimaan le oo tilmaantan iimaanka iyo camalka saalixa laga helay ha qof kastoo camal wanaagsan laga helay uu soo gelayaa cumuumkaa aayadda haddii ilaahay khaatimada khaatimada uhagaajiyana waaba hubaalba qad aflaxa waxa guulaystay almu'minuun mu'miniinta o dhan baa guulaysatay aaway lafdiga hadda caamka ihi almu'minuun mu'miniintii hore iyo kuwa iman doona iyo kuwa hadda jooga dhammaan almu'minuun way wada jamcinaysaa maxaa haddaba alfaadulcumuum muxuu u noqday lafdigani alfaadulcumuum sababteebay almu'minuun u noqotay waxay u noqotay waa jamac lagu daray al jamaca al waxaa ka mid a aayadda qur'aanka ah aayadda qur'aanka ee rabbi uu ku leeyahay waidaa balaga aladfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu waidaa balaga markay gaadhaan aladfaalu caruurtu oo minkum idinka idinka mid ihi alxuluma qaangaadh falyasta'dinuu ha idan ha soo dalbeen oo hasoo guryaha ma soo galla ha caruurtu markay qaangaadh noqoto guryaha waa inay soo garaacaan oo idan ay dalbaan idan waa iyo ogolaansho waa inay dalbaan inay iska soo galaanay daf uu soo yidhaahdiin sida duksiga ma aha waa inuu qofku dibadda istaago uu ogolaansho weydiisto qofkaad albaabkiisa garaacaysa maxaad ka filaysaa ha iyo mayaba haddaad haada uun aduu filayso waad khaldan tahay wallahi waad khaldan weli xalkaagana la heli maayo haddaad haa uun filayso guri markaad garaacdo diyaar u ah iska noqo xataa in lagu odhan karo waxba sabab ha raadinin dee ilaahay baa quraanka inagu yidhi ma aayadda ma ma ma miyaynan ku camal falaynin wa idaa qiila lakum urjicuu farjicuu maxaa laga dambeysiyey farjicuu huwa azkaa lakum war waxay dahaaradaadiba ku jirtaa waa sidan waa lagu tababarayaa da ilan iimaan baad leedahay markaad albaabka garacdaad soo galiyo ha soo gelin ha kuu sinaadaan soo galiyo ha soo gelin ha kuu sinaadaan laakiin soo gal hadday kuu haddaad soo galoo qura rabto taasoo qura haddaad rabto ogow hadda aayaddii xaggan kale maadan ku camal faline ya haddii lagu yidhaha irjic dee farjicuu bu ilahay le iska noqda labaduba waa inay inoo siman yihiin haddaba waidaa balaq aladfaal ereyga aladfaal waa lafdi caam ah aladfaal waa maxay baynu nidhi waidaa balaq aladfaal aladfaal waa lafdi caam ah ma nidhaahna caruurta halkaa ku jirtaa waa caruurtii hore saxaabada uun waa dhashii saxaabada ma nidhaahna mise waa dhasha kuwa hadda jooga iyo kuwii taariikhdii dheerayd ee saxaabada ka dambeysay soo maray oo dhan iyo kuwa ilaa qiyaamada iman doona waa nooca yaa haddaba cumuumka xaggeen ka helay ilayn lafdigan alatfaalihi waa caam oo balaga alatfaal xukunkan aayaddu sheegayso caruur oo dhan oon wakti ku xidhnayn baa yeelan doona markaa caruurtii hore kuwa hadda jooga kuwa gadaal iman doona waidaa balaga alatfaal sababtu waxa weeye waa jamac al daray jamac al darayna xeerkiisu wuxuu ahaa inuu min alfaad alcumuum noqdo وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا waxaa ka mid a sidaynu ognahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa alrijaalu raggu qawaamuuna waxay xoog ugu qumaan cala annisaai dumarka ereyga annisa waa maxay markaa macnihiisu annisa annisa waa maxay waa ismuljamac saw ma aha albuu wataa ismuljamacani اسم الجمع الوطاع ومن الفاظ العموم هذا الرجال كهربا والله لكن الرجال وان سو شيغنا الاطفال بو لخيريه الاطفال waa jamcu taksiir arijalna waa jamcu taksiir te arijaal hadda looma jeeda annisaa kan damba ismul jamca oo hadda loo jeeda arijalu qawamuna ala nisaa ragu iyaga ayaa u quma baa la yiri dumarka tala ahaan eegtaba iyaga ragu u quma oo is oo dumarka de maamulaya oo masuuliyadoodii haya haddaba waxaad ka warantaa haddaad tidhaahdo aayadani malaha caam ma ahee ragga inta caqliga badan unbaa loo jeedaa war inta caqliga badani dumarka ha u taliyaan he intaan caqliga badnayna he dumarkaa u talinaya ma saas ah, ah? hadda dumarka hala tashanin laguma odhan waynu garanaynaa sulxulxudaybiya nebi maxamed saxaabadu markay ka ay qaarkood ka adkaysteen inay timaha xiiraan inuu rasuulku xaaskiisii kusoo soo noqday uu ku yidhi maxaan yeela oo ay kula talisay he inuu rasuulku isagu iskaga bilaabo timaha xiiro kolka waxaad dareemaysaa gabadha dumarkiihi talada way kaa heli ogtahay mararka qaar way ka heli way kaa adigu meeladan ka filaynin ayay ka heli kartaa kolkaa inaad la tashataa ceeb kuguma aha inaad xaaskaaga la tashato ama walaasha aad la tashato ceeb kuguma aha oo tidhaa arrinkan aan rabaayo bal ka waran arrin ceeba ma aha laakiin innaga dhaqankeenna iyo waxaad moodaa diinta wax badan oo kala duwani inay jiraan oo ay kala fog yihiin baad moodaa dhaqan ahaan marka la eego soomaalida eeg axsan wuxuu ahaa wiilku inuu walaashii la saaxiibo wiilku walaashi inuu la saaxiibo maalintaad guur doonaysa inaad cidda koobaadaad ka bilaabla walaashaa inay noqoto oo tidhahdo walaal waxaan doonayaa inaan guursado laakiin de anu habla ma aqaan adaa hablaha ku dhex jirahe bal bal ii waran gabadhuna maalintay guur u baahato inay walaalkeed ka bilowdo oo ay tira walaal ma inaan guursado aan doonayaaye bal iga waran raggaadaa ku dhex jira ilan eeg wax ceeba ma hadda imika waxa dhici karta eeg dhaqana horta saxdu saasay ahayd laakiin dhaqan ahaan soo maadan arag waa yar xidhxidhnibaa inaga inagu jirta xaqiiqatan waa yaro xidhxidhannahayo waxaa laga yaabaa inantii inay ka xishooto walaalkeed inay wax u sheegtaba walaalkeedna inuu yidhaha dee noo keenu nin adigu maxaad hadda nagala tashanaysaa maka kuguursanaya ad igala tashanaysaa way dhici kartaa hadda ma ogtahay waa dhaqan yaro adag weeye arijaalu raggu qawaamuuna waxay u qumaan cala anisa dumarka cala anisa ereygan annisa waa waxa weeyaan ismuljamac wey albuwata cumuum buuna keenayaa ismuljinsiga jamciga ah ayaa lamida ina albaqara tashaabaha calayna oo kale waa ka mid ayuu noqonaya qodobkeenna labaad waxa weeyi baynu nidhi wasmuljamci waa ismuljamaca almucaraf la macrifeeyo bilaami ama bilalifi walaam lagu macrifeeyo ka saddexaad waa asmaaulmubhama waa asmaada asmaaulmubhamka ah asmaada asmaaulmubhamka ah halkan sheekhu waxoogaa buu ka tiriyey waa ka man oo kale buu yihi lafdiga man ah oo fii man qof ku dhacaya yacqilu caqli leh qofka caqliga leh marka man loo isticmaalay waa min alfaad wayna alfaad alcumuum waynagii hadda ka soo hadlaynay xadiidkii xadiidkii ma arkayseen aynu safiinaha ka bilownay muxuu ahaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin haddaba markaynu man yurid illah mantaasi waa min alfaad waxay ka dhigan tahay man yuridila ninku ilaahay khayr la doono marka la leeyahay ma nin dadkii hore unbaa laga hadlaya mise nin ree hebela laga hadlaya mise nin gaar oo gruub gaara laga hadlaya waxaasoo dhan lagama hadlaya midna maxaa culima laga hadlayaabaynu nidhi man waa min alfaad alcumuum ama ha horeeyo ama ha dambeeyo ama qiyaamada ha yimaado ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama ha weynaado ama ha yaraado ama intuu dooni itaalkiis noocuu dooni ha ahaado man yurid illaahu bihi khayran eg mantani waa min alfaad alcumuum waa qof kasta oo ilaahay khayr la doono wamaa lafdiga maa oo fii maa laa yacqil waxaan caqliga lahayn ku dhacaya maa oo maa laa yacqil iyaduna ku dhacaysa bal aayaddan qur'aanka ee manta ilaahay inoo sheegayo eeg hadda rabbi baa yidhi man yacmal suuan yujza bihi man yacmal suuan yujza bihi maxaan ku macnaynaynaa man qof alla qofka yacmal sameeyo suuan xumo yujze bihi waa lagu abaalin aljazaau min jinsi alcamal qof alla qofka sameeye baynu nidhi xumo suubuu sameeyey xumo ayuu sameeyuu ku kacay yujza bihi waa lagu abaalini oo jazihiisii ayuu noqon man yacmal suuan yujza bihi ha lagu abaaliyo ayaa la odhanayaa qofka xumaha sameeya haddaba mantaasi waa ayo man yacmal mantaasi waa min alfaad alcumuum weeyi waa alfaad alcumuum oo waxay ka dhigan tahay lab iyo dhadig suu dooni ha ahaado xilliguu dooni ha joogo midabkuu dooni ha ahaada afkuu dooni ha ku hadlo man yacmal suuan yujza bihi haddaad suu iyo xumo ku kacdo kii lagu abaaliyo un baa tahay abaalkaa waad helaysaa ama adduunka ku hel ama aakhara ku hel wayn ayun oo ma fii maa laa yacqilu iyo maa oo maa laa yacqila buu sheekhu yidhi maa oo maa laa yacqila haddaba lafdiga maa markaan doonayno lafdiga maa ihina waa min alfaadi اlcumuum weeyi alfaadulcumuum bay maaduna inoogu jiraysaa waxaa ka mid a ma alfaadulcumuuma markaan doonayno rabbi baa aayad qur-aana ku yidhi wamaa cinda allaahi khayrun lilabraar wamaa cinda allaahi khayrun lilabraar wamaa cinda allaahi khayrun lilabraar maadaasi waa maxay macnaheegu waxaa lagu leeyay wamaa shayga shay alla shayguu dooni ha ahaado cindallaahi ilaahay agtiisa ku sugan ee ilaahay agtiisa aada dhigatay ayaa khayrun u khayr badan lilabraari dadka baariyiinta ah waxay ka dhigan tahay maadaasi ama hadal wanaagsan ha ahaado ama ficil wanaagsan ha ahaado ama hanti iyo waxbixin ha ahaado ama wejigaagood ummad ku kala dhex gashay ha ahaado ama cilmigaagood ummadda ku baahisay ha ahaado ama maalkaagood dadka aad wax ka siisay ha noqdo wamaa cinda allah waa wax kaste oo ilaahay agtiisa kuu yaalla ayaa khayrun lilabraar maadaasi kolkaa waa min alfaadi lcumuum weeye maadu min alfaadi alcumuum ayay ku jirtaa wamaa lafdiga maa ah oo fii maa laa yacqilu kaan caqliga lahayn ah wa ayun iyo lafdiga ayu ah oo filjamiici dhammaantood ah ayunna waa filjamiic ayun waxaa loo jeedaa ama caqli ha lahaado ama caqliyuuna lahaanin lafdiga ayun ihi isagu waa filjamiic dhammaan wuu ku dhacayaa ayun filjamiic waxaad odhanaysaa ayama alajalayni qadaytu falaa cudwaana calaya ama linaclama ayu lxizbayni axsa limaa labisuu amada ama uma lananzicana min kuli shiicati ayuhum ashadu cala araxmaani citiya ayudaas aan arkayno waa min alfacdi alcumuum rabbi baa le uma lananzicana waxaanu ka siibi doonaa sida qooshka tinta looga siibo uma lananzicana waxaan dadka kasoo dhex siibi doonaa banaankaa qiyaamada marka layskugu yimaade ummadaha halkaa lagu soo xashiriyo ayaa ummadda laga soo dhex uma lanansicanna waxaanu ka soo dhex siibi doonaa min kuli shiicatin gruub kaste jamac kaste waxaa laga soo dhex siibaya jamaca maxaa looga jeedaa dee dadka jamac jamac baa loo kala joog joogaya ila waxaa jira dadka saa'imiintii meel baa layskugu ururinayaayo albaab rayaan la yidhaha bay jannada ka gelayaan beenaalayaashu mayna haddaba gaar loo ururinayn iyagana khaa'imiinta ka waran shirqoonlayaasha ka waran dadka noocaas oo kalea dee waa shiica shiica dadku yihiin oo shiica waa gruub gruub baa la noqonaya jamac jamac baa rabbi wuxuu leeyahay uma lananzicana waxaanu siibaynaa min kuli shiicatin guruub kaste waxaanu ka soo siibaynaa ayuhum kooga ashadu ugu daran cala araxmaani allaha raxmaanka ah dushiisa citiyan xagga xadgudubka cala allah lama odhan cala allaahi citiyan lama odhan cala aljabbaar lama odhan cala alcaliim lama odhan cala araxmaan waxaa lagu tusayaa falkuu ku kacay allaha raxmaanka ee isaga biilinayey allaha raxmaanka ee isaga quudinayey allaha raxmaanka isaga caafimaadka siidaya raxmaanka u ahaa ka xadgudubka ku sameeya ka war ilaahay iskama celin karo haddana raxmadiisiibuu jaqayaa haddana waa kan u ku xadgudbayaa allaha raxmaanka ah midba midkuu kaga xadgudubka badnaa ayaa meesha laga soo siibaya haddaba ayuhum taasi tilmaamaysaa ayuhum ashadu ayudaasi waa min alfaadi alcumuum kolka ilaa qiyaamada ka xadgudub sameeya ee allaha raxmaanka ah kusoo xadgudba ayay ayudaasi iskaga dhici doontaa qofkii xadgudubkaa ku kacay allah raxmaankaa ka xishoon waaya ayay ku dhacaysaa waa ayun waa ayun oo fi ljamiic waa oo fi lmakaan waa cumuum xagga makaanka ah eh, cumuumkii baa kala duwanaanaya waa cumuum xagga makaanka ah ayna ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi aynamaa takuunuu ya'ti bikum allah ama aynamaa takuunuu yudrikkum lmowt aynamaa meel kaste oo takuunu aad ahaatiinba yudrikum ilmow geeri baa idin iman meel kastood joogto geeridu way kuugu iman dad bay xaramka ilaahay dhexdooda ka qaaday maxaad moodaysaa in lagu odhanaya xaramkii baad joogtaa waa lagaa xishoonaya geeridu kuu iman mayso miyaa lagu odhanaya dad baa xaramka aad arkaysaa iyagoo ku dhacayo ku geeriyoonaya dad baad arkaysaa suuliyada lagaga qaadayo dad baad arkaysaa masaajida ku geeriyoonaya dad baad arkaysaa diyaaradaha hawada sare ku geeriyoonaya oo diyaarad dhexdeed bay hebel naftu kaga baxday la odhanayo waxa weye aynamaa takunu yudrikum lmowt caadi baad u arkaysaa waaqic baad u arkaysaa waaqic si waaqica iminka dee waxban ogeyn xajkeennii u dambey kii ka horreeyey dee raaficadii ama bahalkiis wiishkii soo dhacay imise qof buu ku dilay xaramka dhexdiisa ciiddaa wax la-eg buu ku dilay sheekh shalay inala fadhiyey halkaa fadhiyey wuxuu ii sheegayey diyaaradu la socdo qof la socdo inay bartii hawada hawada sare isagoo maraya inay naftu ka baxday waa hawada sare eg ama bas ahaato beri dhaweed annagoo carafa kusii soconna ayay islaane allaha u naxariistay baska iyadoo ku jirta naftu ay ka baxday eeg waxaad arkaysaa aayaddana si toosa u arkaysaa aynamaa takunu aynamaa takunu yudrikum lmowt war ama ama ama badda ama beriga gal ama hawada joog ama masaajida gal ama suuliyada gal meel alla meeshaa doontaba joogo waa cumuum xagga amkinada ah aynamaa takuunu yudrikum lmowt mowtku waa kii idiin yimaada meel kastood ku sugnaatiinba waa lafdiga ayno oo fi lmakaan wa mataa oo fi zamaan mataada zamaanka xaggiisa ah mataadu xagga zamaanka markay gashana waa lamid iyaduna waa saas oo kale mataa oo zamaan ah waynu soo qaadanaynaayo mataadu haday zamaan gasho iyaduna waa lamidu mataada zamaaniyada ah mataa adaci lcimaamata tacrifuuni waa maxay macnaheegu waa marka aan cimaamada dhigo daqiiqaday dooniba ha noqoto daqiiqada aan wejigaygaa faido un weeyaan mataa adaci lcimaamata tacrifuuni hadday istifaamiye mataadu tahay waa mataa nasrullah goorma ayuu ilaahay guushiisii ay imanaysaa wamaa oo fil istifaami iyo waljazaa'i iyo wagayrihi ah markii hore maada waan maadii horeen soo sheegnay xagga hore ku jirta waa ma oo fiima laa yacqil jaazimadii baynu ka dhiganay tii labada ficil jasmin jirtay wama oo fil istifhaam ah ma oo fil istifhaami waa umum maada istifhaamiyadii maada oo jazaa'iyadii waa kamid iyaduna jaazimadii bayba noqonaysaaba wa gayrihi waxyaabo badan oo kale ku soo sawiran karna haddaba maada labadan maa uu sheekhu soo celiyey maadan dambe waa caam oo de waxyaabo badan buu sheekhu soo ururiyey tii horena dalaaladeeda ayuuna taabaninoo wamaa fii maa laa yacqiluun buu ku dhaafay ama ha ahaato jazaa ama ha ahaato istifaamiyo ama ha ahaato maxaanku idhaahdaa mawsuulo wax allo waxay dooni ha noqoto mawsuufaynu hadda kusoo tusaalaynay markii dhaweyd maad waa iyaduna saasay noqonaysaa culimo qodobka afraad ee ugu dambeeye siyaqulcumuumka ah waa walaa oo fi nakiraati haddaad aragto laa nakiro ku jirta waa qodobka afraad afartaa lafdi ayaa horta cumuum keena afartaa lafdi afartuba culima cumuum buu keenaa ka koobaad wuxuu ahaa baynu nidhi maxay mufradal wata labaadna muxuu ahaa jamac alwata ama ismuljamac alwata saddexaadna muxuu ahaa man iyo ma iyo alfaadulcumuumka noocaas oo kale ah e man iyo ma iyo ama islulistifaam ama adawaatulistifaam adawaatushari wax noocaas oo kale ah afraadko ka u dambeeya ihi may waa laa ayud waxa weeye man iyo ma iyo kuwaasay isku tirsan tahay walaa weeye lafdiga laa ah oo fi nakiraati nakirooyinka dhexdooda ah laadu hadday nakiro gasho sidaasay noqonaysaa walaa fi nakiraat ka qawlika waa qowlkaaga oo kaleba maxaa tidhi in shardiya ima qorna walaa waa lafdiga laa ah oo fi nakiraati nakirooyinka dhexdooda ah ka qowlika sida qowlkaaga oo kale laa rajula wax nin ihi fidaari guriga kuma sugna hadalka laa rajula fidaar ka waran laa rajula ma nidhaahna nin caqlilun baa la diidan yahay nin waalan baa guriga jooga ma nidhaahna haddaba laa rajula fidaar markaan len ma nidhahna nin soo jeedun baa la diidan yahay nin hurdo ayaa la ayaa ayaa jooga ma nidhaahna may ma odhanayno haddaba ma nidhahno laa rajula nin wax cunayunbaa la diiday nin wax cabayaa jooga haddaba ma nidhahno laa rajula nin dhar xidhanunbaa la diiday nin qaawan baa jooga war waxaasoo dhani ma jirto nin caqlile iyo nin waalan iyo nin yar iyo nin weyn iyo nin hurdo iyo nin soo jeeda iyo war xaaladu dooni haku sifaysnee ha ku sifaysnaade ma nidhahno laa rajula mufradun baa la diiday laba rag baa jooga jamac baa jooga ma nidhah waa maya laa rajula wax nin ah oo magacaa nin a ah yeelan karaaba wax magacaa nin a ah yeelan karaaba si daari daarta kuma sugna magacaan nin ah magacaan nina waxaan ku leeyahay waxaad iska ilaalinaysaa mararka qaar dumarku qaar baa jira intay xijaabka mararka qaar boobaan ay xijaabtaan baa markuu soo dhawaado ninku ay alla nin baan moodnay alla nin baan moodnay miyuuna nin ahayn talow daday nooc dumarku noocaa ula dhaqmaan baa jira biyoolaha iyo dhuxullaha iyo maxaan idhaahdaa dadka noocaas oo kale ah gabadhu intay guriga ku noqotay xijaabo istidhaahdo ayaa markay aragtay inuu dhuxulle inuu dhuxul wado ay alla nin baan mooday waa arrin khaldan waa arrin khaldan war waa nin kolka wax nin ah noocuu dooni shaqadiisu noocay dooni ha noqote laa rajula fi daar marka lagu yidhaa waa cumuumo magacaa wax sitoo dhan baa la diidaya laa rajula fi daar walcumuumu cumuumku waa min sifaati nudqi hadalka nudqigani waa min tacbiir ilmasder wayradat ismi lmafcuul waa min sifaati lmanduuqi shayga manduuqa ah ee lagu hadlaha ah, ee lafdiga ah tilmaamo uu leeyahay haddaba cumuumka ma macnaha caam ah mise lafdigaa horta caam ah ereygan caam ayaa la siiyaa lafdigaa la siiyaa sida saxdaa marka la doonayo waa lafdi waa ah, lafdigani waa caam baa lagu odhan arijaal lafdigan arijaal abaa ah caam ah oo wuxuu caam ku yahay macno ahaan wuxuu keensanayo shumuulkiisaa caam ah laakiin cumuumku waa min sifaati nudqi min sifaati lmacaani hamoodi walcumuumu cumuumku waa min sifaati nudqi manduuqa kan lagu hadlayaa tilmaan uu leeyahay oo ereyga cumuumka a ah, lafdiga ayaa iska leh haddaba cumuumkii afartaa meelood baynu nidhi waa caam eh ka warrama ficilada waa caam ma nidhahnaa ficilada cumuumku ficilada ma galaa waxa ficilada halkooga dhacase cumuumku ma galaa in sha allahu tacaala waxaan jecelahay inaynu kelmadda intaa yaree dambe والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه دي بين إن شاء الله تعالى اسكا غدغنينا halka xay noogu jooga wallahu subhanahu wa ta'ala ala wala